bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaء wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii laba boqol toddobaatan iyo toddobaad ee ka mida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu safr اlmarأaةi maca maxramin ilى xajin wغayrih wuxuu baab yahay oo ku saabsan yahay haweenayda safarkeeda iyo socdaalkeeda maca maxramin nimaan geyin ay raacdo ilaa xajin xajna u raacdo iyo wahayri waxaan xaj ka aynu safar kale ah xadaanaa zuhayr bnu xarbin moxamed bn muhanى qaala xadaanaa yaxya wahuwa alqaطaan yaxya bnu saciid alqaطaan can cubayd اllahi bni cumar bni xafs bni caasim alcumari ahbaranii naafic mowla bni cumar can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam qaal laa tusaafiru اlmarأaةu haweenay ma safarto amaysan safrin alaaan saddex maalmood ilaa wa macaha duu maxramin iyadoon uusan la soconin nimaan geyin xadana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana cabdullahi bn numayrin wa abu usamata xamaad bn usama waxadaana numayrin muxamed xadaana abi abina wa cabdullah jamiican si wada jir ah cabdulahi bn numayr abu usama can cubaydillaah alcumari can naaficin can ibni cumara bihada lisnaad saasuu ujeedaa في riwaayati abi bakr riwaayada abubakr bn abi shayb waxaa ku yimid fowqa alaa laa tusaafir almar'atu fowqa alaa laa tusaafir almar'a haweenayen safrin fowqa alaain saddex maalmood wax ka waxaa laga fahmay wixii saddex ka yar inaysan dhib lahayn mafhuum lmukhaalafaha wa qaala bnu numayr fii riwaayati asagu wuxuu yidhi can ka warinaya alaaatan ilaa wa macaha duu maxramin saddex maalmood safar gaadhi kara socod gaadhi kara yaysan safrin ilaa wa macaha duumaxrima iyadoo uusan la soconin nimaan geyin waxadaanaa muxamed bnu raafic alqushayri naysaburi qaala xadaanaa ibn abi fudaykin wasmuhu muxamed ibn ismaaciil ibni abi fudayk ahbarana daxaak ibni cuhmaan alasadi can naaficin mowla bni cumar marka ninkii cubaydilaahi ahaa can naafic hadda waxaa mutaabacaynaya ku raacay sanadka ضaxaaq ibni cuثmaan can cabdillaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam qaal laa yaxilu uma bannaan limra'atin haweeney tu'minu biاllahi wاlyowmi اlآakhir allaiyo aakhare rumaysay tusaafiru safraysa an tusaafira wey inay safarto lama ogolo mana bannaano masiirata alaai layaal socdaal saddex habeen dhan socdaal saddex habeen dhan inay safarto ooma bannaano haweeney alle iyo aakharaba rumaysay ilaa wa maca inuu la jiraba mooyeen duu maxramin nimaan geyin waxadaanaa qutaybatu bnu saciid markaan bal axaadiista dhammaynaa wixii macno ay ku jira ama fiqi a tilmaamaynaa wixii suuragal ah وxadaثna qتaybaة بن سacيidi وcثmaan بn abi shaybata جamيiعا can jariir بn cabdالxamiid الضbi qaala qutayba wuxuu hi asagu fii xadiiثihi markuu tabinayey xadaana jariir buu yidhi ma odhanin can jariir ma dhihin can cabdilmalik wahw bni cumayr allakhmi can qazaca ibni yaxya albasri baa loo yaqaana qazaca ibnu yaxya albasri can abi saciid baabku wuxuu ku bilaabay xadiidu ibni cumar ayuu ku bilaabay hadda shawaahidiisii buu marka bilaabay inuu keeno marhaati kacayay can abi saciidin اlkhudri radi allahu tacala canhu qaal samictu minhu xadiiثan yani waxaa odhanaya ninka la yidhaahdo qazaca qaala qazaca wuxuu yidhi samictu minhu min abi saciid waxaan ka maqlay xadiian xadii baan ka maqlay faacjabanii waa u bogay buuhi xadiiaan u bogo cajabgeliyey ayaan saxaabiga abi saciida ka maqlay faqultu lahu waxaan ku idhi abu saciid haddaan ahay qazaca ibnu yaxya anta samicta hada min rasuuli illah xadiidkan maadaan nabiga ka maqlay mise lagaaga soo tabiyey wadaadow qaala faaquulu calى rasuuli اllahi maa lam asmac abu saciid waaba cadhoodo wuxuu yidhi faaquulu calى rasuuli اllah nebi maxamed miyaan ku nabanaya ama ku been abuuranaya calaa maa lam asmac waxaanan ka maqal waxaa nabigu anu aanan ka maqal miyaan ku leeyahay anuu nabiga hafaryahayo nabahayo waan ka maqlay seed leedahay qaala samictu yaquul waxaan maqlay asagoo leh qaala rasuul lah sal lay slam laa tashudu alrixaala heeryada iyo e, agabka e, e, geediga yaan la xidhin oon loo sahay qaadanin ilaa ilaa alaai masaajida saddex masjid mooyee shadigu waa xidhidii rixaalkuna haddee waa jamcu raxlin waa heeryada ama wixii la saaro kolba dad gaadi waato ama qobtal ha noqdo ama karbaasho noqdo ama koora ha noqdo sida fardaha iyo wixii la halmaala agabka marka neefka la gaadiidsanayo geel iyo wuxuu doonima ha noqdee la saaraa hadda raxliga la yidhahda inta badanna geela ayuu ku dhacaa amaa farduhu rikaab baa la yidhaahdaa geeluna rixaal baa la yidhaahdaa bimacnaa looma safri karo weeye goob la raba in lagu soo cibaadaysto ila ilaa alaai masaajida masjidii hada masjidkayga nabowiga ee madiine ku yaala wاlmasjid اlxaraam iyo masjidka xurmada badan ee kacbada maka ku yaala wاlmasjid اlaqsa iyo masjidka beyt اlmaqdis ku yaala saddexdaa masjid baa loo safri kara waxay ka dhigan tahay laa tajid الrixaala ila ilى masjidi wاlmasjid اlxaraami wاlmasjid اlaqsa wasamictu yaquul waxaan kaloo nabiga maqlay asagoo leh laa tusaafir اlmarأaةu yowmayni haweenay ma safarta laba maalmood oo min adahri zamanka ka mida ilaa wa maca iyadoo uu la jiro un mooyeen duu maxramin minha nimaan geyin aw zawja ama ninkeed uu la socdo mooyeen walaalkeed iyo aabbaheed iyo wiil habar u tahay mid eedda u tahay iyo dadka maxaarimteed inay la socdaan ama uu la socdo ninkeedii idan riwaayadan dambe abu saciid maxay sheegtay laba maalmood laa tusaafiru اlmarأaةu yowmayni xadiidka ibn cumarna muxuu ahaa ثaلaaثa layaalin maca ayaamiha saddex maalmood وxadaثna mxamed muثنى qال xadaثna mxamed بن jacفar gundar qال xadaثna شhucba بن الxajaaج can cabdilmalik bni cumayr tirmidina waxaanu ku soo marray fi jaamici asagoo min ariiq ibni cuyayna xadiidka ka wariya can cabdilmalik bni cumayr oo marka shucba saa uu mutaabacaynayo qaala wuxuu ihi wadaadka cabdilmaliga samictu qazacata bnu yaxya albasri baan maqlay qaala isagoo yidhi samictu aba saciidin alkhudriya radi allahu tacala canhu qaal samictu min rasuuli illah rasuulka ilahi waxaan ka maqlay arbacan afar arrimood baa nabiga ka maqlay fa acjabnanii waan u way cajab geliyeen waan la ashqaraaray wanaaggooda wa aanaqnanii waana u bogay buur waa ka helay min aliinaaqi yuqaalu shayun aniiqun wa hawbun aniiqun ay xasanun jamiil anaaqaa la shayga markaad u ka heshay kula kaca ayaa aniiqa la yidhahdaa isku mid waa isku macn faacjabnanii waanaqnanii waa isku mid xagga macnaha lafdiga kala duwan walidaalika laisku cadfay labada shay isku midka ah hadday kala lafdi duwan yihiin waa laisku cadfi karaa litaqaayur اlalfaad wain itaxada almacna macnuhu halbeed ha noqdo faacjabnanii afarta arrimood baan u bogoy cajab geliyey waanaqnanii way taabteenoo waan u bogay waa la kacay min aliinaaqi wa huwa alxusn waاljamaal maxay tahay afarta maxaa ka mid ahaa saxaabiyow nabigu ummadda wuxuu ka reebay an tusaafira almar'atu haweeney inay socdaasho masiirata yowmayn laba maalin socod ilaa waa maca iyadoo jiraba mooyeen zawjaha ninkeedii saygeeda uu la socdo aw duu maxrima ama nimaan geyin uu socdo mooyeen waqhtasa wuxuu kaxeeyey oo sheegay shucbe baaqi اxadii baaqi اxadii xadika intii ka dhimanayd buu la yimid oo haddee shucba hadda can abdilmalik horana wadaadkii ahaa jariir ibn cabdilxamiid can cabdilmalik bni cumayr nimankaasaa ismutaabiceeyey xadaثna cثmaan bn abi shaybata qaala xadaثna jim bn cabdilxamiid الضbi can mugiira bn miqsam الضbi can ibrahim النakhci can sahm bn minjaab الضbi can qaزc bn yaxya اlbasri qaal can abi saciid bn khudri radi allahu tacala canhu qaal qala rasul ه sl ly slam la tusaafiru اlmarأaة ثaلaaثa إla maca dii maxramin saddex maalin socod haweenay ma safri karto mana socon karto ilaa inuu la socdo nimaan geyn mooye xadaanii abuhasaan almismaci maalik bn cabdilwaaxid cafwan wa moxamed bashaar bundaar jamiican can mucaad bni hishaam qaala abu hasaan wuxuu ihi asagu markuu xadiidka tabinayey xadaanaa mucaad xadaanii abi abina waa hishaam bn abi cabdilahi dastawaai can qataada bni dacaamat asaduusi can qazac bni yaxya albasri can abi saciidin khudriy radi allahu tacala canhu ana nabiy اllahi salى اllahu alayh ali wasalam qaal nabiga ilaahi wuxuu yidhi laa tusaafir imra'atun haweenayayn safrin fowqa ثalaaثi layaalin saddex habeen wax ka badan oo socdaalah ilaa maca dii maxramin nimaan geyin inay la socotaba mooye وxadaثnah بن المثنى محaمد qال xadaثna بن أbي cadi محaمد ibrahيm can سacيid بن أbي carubu ujeeda can qtاad بن cmة sadusi marka سacيid baa hadda mutaabacaynaya wadaadki hishaam بn abi cabdلlahi dastawاي bhada اlsnاad sanad ka dadmaraysa qtaadة can qazca can abi سacيid can rasuuli الlahi sal ه slam wa qaala wuxuuna yidhi saciid xadiidka markuu waranayay akara min alaa saddex wax ka badan ilaa maca dii maxrami وxadثna qتaybaة بن سacيidi qال xadثna layث بن sacdi can sacيid بn abi sacيid الmqburi can abihi aabihi abi sacيid الmqburi أna aba hurayra radi الlah tacalى canhu qaal qaala rasul ه sl ly slam laa yaxilu limra'atin haweenay oma bannaano muslimatin alla u hogaansato rabbi isu dhiibtay tusaafiru an tusaafira inay safarto masiirata laylatin habeen socod maalin socod ilaa wa maca inuu la socdo mooyeen rajulu nin duu xurmatin minha gayaankeeda aan ahayn xadaanii zuhay bni xarbin intaynan ka tegin ariiqan marka aan israacino labadan ariiq horta xadaanii zuhay bni xarbin qaala xadana yaxnu saciid alqaطaan can ibni abi dib maxamed cabdiraxmaan bn abi dib xadaana saciid bn abi saciidin almaqburi can abihi abihi abu saciid oo kaysaana almaqburi can abi hurata radi allahu tacala canhu can nabi sal slem qaal laa yaxilu liimra'atin tu'minu biاllahi walyowmi alaakhir uma bannaano haweenay alliya rasuul rumaysay iyo aakharo tusaafiru inay safarto masiirata yowmin maalin socod ilaa maca dii maxramin iyadoo la jirtaba mooyeen nimaan geyin وxadثna yaحya بن yaحyى qاal qarأtu عlى maliki can sacيid abi sacيid الmqburi can abihi abi abu saciid oo kaysana can abi hurata radi الlah tacalى canh أna rasuul اlah sl slam qaal laa yaxilu oma banan limra'atin haweeney tu'minu biاllahi wاlyowm اlآkhir maalinka dambiya alla rumaysay tusaafiru masiiraةa ywmi walayla maalin socod wayaad habeen iyo maalin ilaa maca dii maxramin calayha minha iyo calayh intuba waynu soo maray ninaan geyin mooyeene iyadoon nimaan geyin iyadoon la soconin ma safri karto wax maalin dhan ama markaasi ka badan xadiidkan marka dambe u dambeeyey xadiidu abi hurayra sheekhu wuxuu ku bilaabay lilixtijaaj xadiid ibni cumar istishhaadna wuxuu u keenay xadiid abi saciid kadibna xadiid abi hurayra wuu keeni doona xadiid ibni cabaas iyo kii waxaa iman doona caaisha way iman doonaan laakiin hadda waxay noo iman doonaan keliya ibnu cabbaas baa inoo dambeeya xadiidkan marka abu hurayra waad arkayseenoo lay ibnu wuxuu yihi can saciid bn abi saciid kadalika ibn abi di'b wuxuu yihi can saciid bn abi saciid sidoo kale maalik can saciid bn abi saciid almaqburi can abiihi saddexdaa riwaayaba can abiihi daara qudni tatabuciisa raqamka labyo tobnaad xadiidka labiyo tobnaad wuxuu diiday can abiihida wuxuu ihi waa khalad wuxuu maxfuud ku yahay saciidna bisaciid almaqburi can abi hurayra maxaa yeelay saciidna bisaciid almaqburi can abi hurayra waxbuu ka maqlaa waa sheekhiisii tooska ah in aabbihii dhexda la geliyo maxfuud mahu asagu yidhi waxaana sawaaba sixat lwajhayn sixat alwajhayn labaduba inay sax tahay baa xoog badan waana siday mareen alimaam ibni khusayma raxmat ullahi tacaala calayh kadalika khalaf alwaasiti saaxib alaطraaf wuu naqdiyey daarqudni buu naqdiyey kadalika muslim baa iyagu ka horeeyey nawowi ibn xibbaan xaafidna xajar kulligoodba waxay mareen sixat اlwajayn wa kayfa maa daara اlamru ama aabbuhu maxfuud ha noqdo in la sheego ama in la gooyo sax ha noqotay xadiidku waa saxiix maxaa yeelay wiilkuna waa nin iqoo jabala aabbuhuna waa imaam isaguna taabici oo jabal ah markay wiilku toosbu oga qadanaya saxaabiga iyo maya aabbihiiba usii marayaan baa laysku haya waxaana loo badan yahay in la sheego aabbaha riwaayaadku aabbaha la sheegay u badan yihiin marka naqdiga daaraqudni lama aqbalino waa hawshu bukhaari dhihi jir waxaa dhici karta marka hore inuu ka qaadan jiray xadiidka aabbihii waagii dambena uu la kulmay ee saxaabiga wayna badanta way dhaci kartaa wadaadka u baahan ama ninka sheekh wax weydiiso baad muddo waayi xerowkiisaad xadiidka ka qaadan ama masalada weydiini waagii dambead wadaadka qudhigiisii heli ayib labadii wadaad masalada waa ka tabin hadda ka horre hebel baa sidaa yidhi sheekh hebella sidaasuu yidhi way dhacdaa marka hadda cilla saa usii weyn ma aha xataa haddii la sida daara qudni baa saxan xadiidku waa saxiix lianna albn yarwi can abiihi wa can abi hurata bilaa waasita waana saxiix markay u xun tahay waa maxay waa almasiid fi muttasil asaniid almasiid fi muttasil asaniid wixii loo yaqaanay bay hawshu noqonaysaa xagga fiqiyaadka horta aan ka dhaco marka axaadiidta aan dhammayno xadaana abu kamil aljaxdari fuday bn xusayn xadiidkii abi hurr mutaabacaadkiisi buu wadaay uruqdiisii xadaana bishr yacni ibna mufadal ibn laaxiq الرقاشي عفوا حدثنا سهيب بن ابي صالح عن ابي ابي ابو صالح الذكوان السمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال qaala rasuul lahi sal slm laa yaxilu uma banaan limra'atin haweeney an tusaafira inay safarto riwaayaadkan marka anti goonayd meelihii kale ka maqnayd adyaa ku timid alaaan saddex maalin socod ilaa wa macaha inuu la mooyeen duu maxramin minha nimaan gayaankeeda ahayn waxadaanaa abu bakr bn abi shaybata abu kuraybin jamiican can abi mucaawiyata qaala abu kurayb isagu wuxuu yidhi xadaanaa abu mucaawiya waa mashhuuru bikunyatin waa ahbat naas filacmashna waa la yidhahda kalaam fi اlabatiya laisku hayo wa maxamed khazim adariir can ilacma sulayman mihran can abi saalix asamaan dakwan acmash baada mutaabiciye wadaadkii suhayb ibn abi saalix aabihii xadiidka ka qaadanayey acmash baa ka xoog badan suhayl laakiin riwaayat اlibni can abiihi muxadiintu way daneeyaan si goonayna u jecel yihiin maxaada yeelay inta badan ninka muxadidka ama ardayga ama caalimka aalu beytkiisa asagaa kaa yaqaana cilmigooda iyo dhaxalkooda haaliban can abi saalixin can abi saciidin radi allahu tacaala canhu qaal idan wuxuu u soo laabtay xadiidkii abi saciid buu u soo laabtay muxuuna uu soo laabtay xadiiu abi hurayra riwaayadiisa suwaym abi saalix iyo xadiidka abi saciid riwaayadiisa acmashba wuxuu ku dulwada calaa abi saalix abi saalix baa ka wada qadanaya can isaxaabiye can abi saciidin wa can abi hurayra labaduba saasuu u soo celiyay laakiin muusan raacin karin dariiqii hore ahaa ariiq abu saalix aan marinan soo marray ariiq muxuu ahaa maqburi ariiqii maqburi muusan raacin karin maxaa yeelay halkana darmi ah tanuu israaciyey qaala rasul sal ly slam laa yaxilu limra'atin haweeney uma bannaano tu'minu biاllahi waاlyowmi اlaakhir maalinka dambe iyo allaba rumaysan an tusaafira inay socdaasho safaran socdaal yakuunu ahaanaya xagga baaxadiisii iyo fogaashihiisu ayib ثaلaaثa أyaamin saddex maalin socod iyo fasaacidan wixii ka badan ilaa wamaca inuu laba socdoba mooyeen abuha aabbaheed hadda waa maxram aw ibnuha ama wiilkeed wiilkeeda cafwan aw zawjuha ama ninkii qabay saygeeda ahaa aw ahuha muwaalkeed waa maxram kale aw ama se duu maxramin awgeedo kale hadi duu maxramin minha abtigeedoo kale adeerkeedoo kale ayb xadaana abubakr bn abi shaybata wa abu saciid alashaj wasmuhu cabdullahi bnu saciid alashaj mashhuur bkunyatihi wey qaala waxay dhaheen labadaa imaam xadaثna wakiic bn jarax abu sufyaan aلru'aasi xadaثna acmash sulaymaan bhada اlisnaadi buu tabiyey wadaadka wakiica milahu mila xadiiثi abi mucaawiya xadaثna abu bakr bn abi shaybata wزuy bn xarbin kilaahuma can sufyaan qaal abu bakr asagu wuxuu yihi xadaثna sufyaan bn cuyaynatu yidhi xadaثna camr bn dinaar almaki can abi macbad waa inagu soo mara dhowr goor mawl bn cabaas naafid baa magaciisa la yidhahda naafid qaala wuxuu uhi naafid samictu bna cabaas baan maqlay yaquulu asagoo leh samictu الnabiya sal ly slam yakhطbu nebi maxameduu khudbaynayaan maqlay yaquulu leh fii khudbatihi laa yakhluwanna rajulu ninyuu la gooyo noqonin bimra'atin haweeney taa safarkii buu ahaa haddana waa khalwadii safarkii socdaalkii baa laga soo hadlay xadiidka ibn cabaas wuxuu ku daray masalada uu raacin doonaa la gooni noqoshaduna waa la mid laa yakhluwanna rajulu ninuu la gooni noqonin ama la gaar noqonin bimra'atin haweeney ilaa waa macaha inuu la jira mooyin duu maxramin qofaan gayaankeeda ahayn markaa unbaad nala fadhiisan ah karta labadiin saddex noqon kartaa walaa tusaafiru اlmar'atu haweeney ma socdaasho ma safarto ilaa maca dii maxramin ayib faqaama rajul nin baa istaagay markuu nabigu sidaa yidhi khudbadiisii sidaa ku yidhi fii xajat alwadaac bay ahayd iyo ma ahayn way ka horraysay oo sanadkii sagaalaad bay ahaydba waa la sheegaa faqaala wuxuu uhi yaa rasuul rasuulka ilaahayow ina mra'atii haweenaydaydii xaaskaygii kharajat xaajatan iyadoo xaajiyaday baxdo way safartay afadaydii baa safartay nabi allow ama aradaydii wa inii ktutibtu anuguna waxaa laygu qoray oo laygu daray fii aswati kada wa kada ciidanka ku duulahaya meelheblaan ku jira oon ku qorana ciidan diiwaan gashan oo liistalo qoran oo la yaqaano baa laygu daray oo baxahaya xaaskaygiina makay aaddu xaj bay u baxday qaala wuxuu subanuhu yidhi inaliq orod faxuja maca mra'atika orod xaaskaadaa la xaji jihaadku waa fardu kifaayo weeye ciidan baana baxayo cid kalaa kaaga filane haweenaydan aad sii daysay baylahda وxadثna أbu الربيع الزهراني سليم بن dاmود الcتكي xadثna xmاad yعن بن زaيد بن درهم الbsري عن cمر بن dinar الmkي بhda الإsناad sanadka adaad marayseen cmr بن dinar can abi macbad can بن cabaasin naxwahu isagoo kaleo ku sheegay xadikii haddaad soo marteen oo kale وxadثna أبي cمر الcadني xadثna هiشhام yعnي بن سulayman بن عكرمة بن khالد المkhزومي عن بن جurayج cabdالmلك bhada اlisnaad buu ku tabiy asaguna naxwahu naxw اlxadiiث الsaabiq walam yadkur ibnu jurayj muusan sheegin ibnu jurayj muusan sheegin laa yakhluwanna rajulu bimra'atin ila wamaca duu maxram intaa dambe muusan ku darin wuxuu ku gaabsaday asagu inta hore cabku muusan sheegin wuxuu ku gaabsaday xadiidkii safarka inta safarka ku gaabsaday inta khalwada asagu muusan ku darin min xayu asinaaca alxadiiثiya awaadkii aan soo maray fawaadka aan soo maray ee juluudi dhaafay ama sufyaan ibnu muslim aad garanaysaan kitaab اlxaj dhexdiisa markaan maraynay raxim allah almuxalliqiin xadiikii markaan marayna ku soo maray halkanuu ku egyahay halkaasuu ku egyahay xadiidka idinku soo wara xadaanii ibn cabdilahi soo ma aha xadaanii muslimun qaala xadaanaa asalku sidaas weeye fawaadku maxaa laga wadaa hadda soo habeenaha qaarkood cashirka kuma dhaaf muslim baa cashirka lagu dul akhrinayey ardadoona ka dhegaysanay ama isagaa akhrinayey ninkii raawiga ahaa ee riwaayadaan akhrinayna hadda lahaa yaa maalmo maqnaa maxaa dhaafay intii dhaaftay wuxuu ku qaataa wijaaduu ku wariyaa kadibna cashirku halkaan marayuu ku soo noqday halkan isagoo marayuu ku soo noqday marka fawaadkii yaraa ee u horreeyey ee kitaab alxaj ah halkaasuu horta ku egyahay xagga marka fiqiyaadka baabka baab dhib badan weeye baabkan asaga ah safarulmar'a haweeneyda socdaalkeeda waa masale aad u culusay fuqadu isku maandhaafeen xagga laba saxaabin baa laga hayaa hawsha ayadaa ummuna caaisha radi allahu tacaala canha iyo e, ibnu cumar labadoodaba markii la yidha caaisho aan maxram lahayn ma safri karto waxay odhan jirtay dumarka kulligood maxramooda heli karaan ka leexda dumarka kulligood maxramooda heli karaane ka leexda ha xajiyaan hana safreene ibnu cumar asagu waxaa ka sugan dumaruu xoreeyooo mawaalidiisa ahaa ayaa la safri jiray bilaa maxramin markuu safraha aad ama xajiyo ama meel u baxo dumar aan maxram wadanin laakin asagoo addoommo u ahaan jiray oo u oo mawaali ah oo maxram looga baahan yahay ayuu la safri jiray labadaa saxaabi intaasaa laga hayaa xagga fuqahada kale taabiciintu waa ismaan dhaafeen way kala jabeen nima waxay dhaheen ma bannaano oo axaadiistan daahirkeeday ku tageen nimanna waxay yidhahdeen way bannaan tahay gabadha wax dhibaaya halis iyo lagu xadgudbo sharafkeeda iyo cirdigeeda aan laga baqaynin oy nabadgelyo jirto dumarku raggay la mid yihiin maandhaafkaas xagga xajka iyo safarka waajibka ah maandhaafkaasaa ku jira xagga madaahibta xanafiya xanaabilo way wada socdaan haaliban baabkan hadda markaan marayno abu xaniifa asagu halkaasuu maray oo inaysan bannaanayn maxramkuna uu yahay shardi min shuruudi اlxaji ama maxramkuba uu yahay qayb ka mida istiطaacada walilaahi cala اnnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila haweenaydu haddaysan maxram heli karin xajba kuma waajibin ayuu abu xaniifa asagu maray oo istiaacada aayaddu ay sheegtay sahay bese ma inaad murqaweyntahay keliya ma inaad caafimaad qabto bese ma ahee tahay ama dumar tahayna waa inaad heli karto maxram aad heli karto ama zawjkaadi uu ku raaci karo hadday gabadhu zawj aysan heli karin ama maxram kale ayn heli karin xajka kuma waajibin bay mareen waa xanaabilo iyo xanafiyo madaahibta kale oo madhabkan shaaficiga taqaanaanad ku soo dhaqanteen iyo maalikiyada iyo alimaam اlawsaaci iyo siday u badan yihiin taabiciintu maxramku ma ahay leeyihiin sharطu lisixaة اlxaj walaa sharطu liwujuubihi sharطu sixana ma aha sharطu wujuubna ma aha ee muhimaddu waxaa weeyuun in la fiiriyo safarka gabadhu safar la filahaya inay ku nabadgasho ma mise waa meel khatar ahoo jid khatar oo wadnaha farta lagu hayo oo aad iyo aad looga baqayo gabadhu cirdigeedii iyo sharafteed in lagu xadgudbo manaadku iyo ciladu waa ammaankay dhaheen ammaankuna wuxuu ku suurageli karaa gabadhu inay raacdo kolonyo iyo safar badan raacdo oo rag iyo dumarba leh inay dumarka la socdaan inaynta cidmo la socon meeshu ay nabad tahayba keligeed baa allah ka dhige manaadku waa alkhawfu waalamnu marka loo baqahayana maxram waa laabudda haddaan loo baqayninna maxramku shardi ma aha uusa wanaagsan yahay waa madhab اlmaalikiya wاshaaficiya wاlawsaaciya iyo jumhuur aلtaabiciin meeshay mareen waxaan kaloon ka ilooba daahiriyada la socoto qolyahan dambe shaaficiyada maalikiyada daahiriyada la socota iyo awsaaciyada daahiriyada la socota masaladu marka waxay u laabanaysaa adilay u laabanaysaa hadda daliil cad baad aragtaanoo meesha yaalla haweeney inay safarto lama ogolo hee safar maalin dhan ama laba maalmood dhan ama saddex dhan ama saddex iyo ka badan ah xadiidku marka waxaa ku jiro cumuum iyo khusuus waa caamu min wajhin khaasu min wajhin wixii jiray xadiidkan xagga safarka marka la fiiriyo caam buu ka yahay oo safaroo dhan baa gabadha loo diiday inay safarto bilaa maxram ama zawjkeedii la'aantii safarka marka waxaan la kala qaadin ama safar waajiba ha noqdo ama mid sunnaa ha noqdo ama safar iska bannaan ha noqdo ama safar xaj oo waajiba ha noqdo asfaar waa caamun fi اlasfaar khaasun fi الnisa dumarkuu khuseeyaa wuxuuna caam ku yahay safaradoo dhan wuxuuna khaas ku yahay dumarka marka xadiidku waa axaadiiani afarta ah xadiiu ibni cumar xadiiu abi saciid xadiiu abi hurayra iyo xadiiu ibni cabaasoo inoogu dambeeyey mise waa shan xadiiu soo afar ma ahayn xaadiista afarta ah ee waxay caam ku tahay fi اlasfaari khaasna waxay ku tahay gooni ku tahay dumarka qowluhu tacaala marka wlaahi calى الnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila ijmacu اlmuslimiin in rag iyo dumarba aayaddu ay ka hadlayso ijmaacu اlmuslimiin xajku siduu ragga ugu waajibo ayuu dumarka ugu waajibaa daahirul aayana waxaa weeye gabadhu marba hadday gankeedi iyo badankeeda u badqabto sahayna ay heli karto xajku inuu ku waajibay allana uu ku leeyahay kama yajibu cala alrajuli wa daahiru nas alqur'aani aayaddan marka qur-aanka iyo axaadiitan waa baab meeshii la odhan jiray tacaarud nasayn laba nasa oo iska hor yimid xagga daahirka iyo inaga fahmkeenna weeye ma aha fii ma cind allah aayaddu marka iyaduna waa caamatu min wajhin khaasatun min wajhin aayaddu waxay caam ku tahay eh? hmm. dadko dhan bay caam ku tahay aayaddu dadkoo dhan bay caam ku tahay oy dadkoo dhan baa soo gelay tashmalu jamiica albashar waxay khaas ku tahay xajka safarulxaj xadiidkuna cagsi buu ahaa wuxuu caam ku ahaa safaradoo dhan wuxuuna khaas ku ahaa dadka qayb ka mid ah oo dumarka ah ayadduna dadkao dhan bay caam ku tahay xajkana khaas bay ku tahay aayaddu marka waa tacaarudu nasayni axaduhumaa kullu waaxid minhumaa caamun min wajhin khaasun min wajhin lama jamcin karo marka sida raajix niman waxay dhaheen khaaska kan waxaan ku khasisaynaa cumuumka midka kale kan caamkiisana kan kale waxaan ku dabaraynaa khaaskiisa waan iswaadirana khaas iyo waxaa lswaafajinaya khaas aayadda ka mid a khusuuskii aayadda waxaa laga horgeyn cumuumka xadiidka cumuumka xadiidkan waxaa laga horgeynayaa khusuuska aayadda niman saasay dheenoo jamcigaasay maraan waana qananaf nimanna waxay dhaheen tarjiix baa loo banhaya min khaarijin labadaa daliil fooda laisu gelin maaye adilo kale oo midkood u hiilisa la raadinay waana sida usuulinta u badan yihiin adilo kale haddii la raadiyo ayadda xoog badnaanaysa maxaa yeelay xadiidku inuu makhsuus yahay oo la khasisay waa mujmac ayadduna in la khasisay ijmac kuma jiro ayaddu caam maxfuuday noqon kartaa laa takhsiisa fiihi ama xadiidku waa la khasisay walcaamu idaa khusisa waxaa laga niqaasho usuulka maxuja fii ma baqya mise xuja ma aha ma ma baqya mise majaaz laga niqaashay maxaan ka wadaa nabigu wuxuu uhi alayh salaat wasalaam aan maxram wadanin ama ninkeeda uun la soconin socdaal dheer ma geli karto mana bannaano waxay muslimiintu ku ijmaaceen gabadha muslimadeed waddan gaala ku islaantay diinteedii iyo sharafteedan u cabsatay inay soo safri karto ay hijroon karto keligeed oo weliba waajib ku yahay waxay safraysaa min qaarad ilaa qaarad bay safraysa saddex malood iska daaya bil bay keligeed sii socon kartaa waa safarka waajib ulhijra ah hijrada waajibkaa ah safarkeedu gabadha muslimadda ah biduuni maxramin walaa zawjin inay safri karto weliba waajib ku yahay safarka asaga ah, baa lagu ijmaacay idan xadiidka waxaa galay khusuus baa galo waa la takhsiisay cumuumkiisi waxaa dhihi markaad marayso ma bannaan ilaa almara almuhaajira min daari اlkufri ila daari اlislaami waxay hijroon kartaa biduuni maxramin walaa zawjin hadday khatar dareento oo hijradu ay waajib ku noqoto waxaa la gabadhi meel cidoo lagaga tegey ama ku fakatay ee nin keligii u helo socda maxaa waajib ku ah ninka inay raacdo ilaa uu ku sima ahalkeedii biduuni maxramin walaa zawj bay la safraysaa waa hawshay qabsanta hooyadan caaisho fii awate awati muraysic mi ahayd mise awat banilmustaliq waad garanaysaa waa kii uu soo qaday saxaabiga ah safwaan ibnu mucail uu geeyey nebiga uu gaadhsiiyey idan xadiidku waxaa laga soo reebahayaa almara almunqaطica fi اlmafaazaat ayadna waa laga soo maxaa kaloo laga soo reebayaa ya waxaa laga soo reebayaa oo kale haweenayda xabsi ka baxsataa lay asri bay gashay gaalaa gacan ku dhigtay xoog bay nooga qaateen ama intay naga adkaadeen bay guulna dhaheenoo carruurtii iyo maxastii iyo maatidii la kaceen ama dulmi baa meel gaado ku xidheen waxay wadda way ka soo baxsatay inay ka baxsata xabsiga asagaa oo ay safarto ilaa darkaa dhowr way u bannaantahay biduuni maxramin ilaa walaa zawjin meeqa takhsiis baa gala xadiidka gabarh walboo daruro ay ku timid ama safarku uu ku waajibay waa laga soo reebay xadiidka falxadiiu waa makhsuusun xumuumkiisa waa la khasay bilijmaac aayadda laakiin xadiidka lagu khasisahayaa iyo maya laysku haya laba caam marka oo midkood la khasin aan la khasin waxaa xoog badan biijmaac اlusuuliyiin caamka aan takhsiisku gelin marka aayaddu sinsaaro culus bay ku dhufatay xadiidka dhan kale waxaa xoojinaya xadiidkii shaaficiyinaan difaacaan isku dayaya meela ila gaadhaba laakiin inaad ad gudbi maayo inaad fahantaan maan xadiidka cadi ibni xaatim baa idin haya xadiidka cadi ibni xaatim fi saxiix الbukhaari waad garanaysaan qaybaha u dambeeya nabiga wuxuu uhi alayh الsalaat wasalaam cadii buu la dardaarmay nabigu cadi inuu cimriyi doonana wuu ogaa biwaxyin hadday hadday cimrigaadu kugu simo cadii waxaad arki doontaa markuu arka nabigoo xaalad adduunyo yar adag ku jiro oo saxaabadu iska dhiban yihiin asagoo nin boqor u ahaa dee la siyaarto la caabudo asigii qoyskooda ay ahayn reer cadi ibni xaati waad garanaysa nasaraani buu kristan markuu islaamay iyo nicmadii adduunyadu hayn jiray iyo kursigii iyo wuxuu arkay meeshan habaaska yaalle gaajada loogu dhammaanhaye nabigaba uun adduunya fiican gacanta ku hayn nabigaa la wuxuu waxaan ku mashquulin adduunka annagoo ka talinayna oo kunuusti kisra iyo qaysar qaybinayna oo ummadda u qaybin baad arki doontaa walain taalat bika xayaa saxaabadoo qaybinaya kaydkii iyo dahabkii iyo reer room iyo reer faris baad arki doontaa xagga nabadgelyada amniga haddaad ka hadlayso eed la yaaban tahay eelada ama lagu dafaaba waxaad indhaha saari doontaa gabadh muslimada keligeed inay xiiro ka soo safarto oy kacbada timaado ku dhawaafto laa takhaafu ila allaha wadi'ba calaa hanamiha keligeed riwaayo kale xadiidku uu lahaa inay xadramuud waa yaman cidhifkeeda koonfur geeskeeda wey oy timaaddo baytullahi alxaraam oy kacbada xaj u timaadda iyadoo keligeed ah idan waa hadal nabigu u sheegay hawl dhici doonta oo islaamka horumarkiisaa iyo guushu islaamku gaari doono fii siyaaqi اlmadxi he wاstiqraaءi اlislaami wa rifcat اddiin buu nabigu u keenay waa xujo waa xujo saxaabiga cadiy muxuu yidhi anaa taagnaa buui markii la qaybinayo kunuusdi kisra wa qays waxaan kaloo taagnaa gabdho muslimaad oo ka soo xajiya xayre keligood oo kacbada dawaafo iska tegay keligood iwan maxramin la soconin ciday ka cabsanayaana jirin xadiidka muxuu inoo tilmaamay maxramka iyo hawshaan waxaa loogu talagalay gabadha marka loo baqaayo cirdigeeda iyo sharafta in lagu xadgudbo ayaa lagu dhowraa lagu ilaalinhayaa adduunku haduu nabad noqdo oo caanaha la kala cabbahayo oo nin walba meeshiisa uu gabadhu ninkuna u nabadgelayo oo wax khataroo dumarka gooni looga baqo uusan jirin keligood inay safri karaan xadiidka cadiyi baa xujaah maaliki xanafiye waxay dhaheen iyo xanaabilo waa xikaayatu xaal nabigu wuxuu ka warramay wax dhici doona yuu sheegay ee ma dhihin hawshaa dhici doonta iyo dumarka keligood soo safri doona hawshay samaynayaan way bannaan tahay nabigu ma dhihin wاlwuquucu laa yuujib اljawaaz halkaasay ka buskiciyeen waa l waad ka hoos baxdeene fii siyaaqi waydin dhaaftay masaladu eh fii siyaaqi اlmadxi wاstiqraar اlislaami wa rifcat اdiin buu nabigu u sheegay hadday xumaan tahay hawsha gabdhuhu ay sameyn nabigu ma ammaaneen waana ka digi lahaa war ma nabigaad idinku ka aqoon badantihiin hawsha waa laga gar leeyahay nabigu waxyaabaha dhici doona marna jawaas bay tusaan biqariina marna cadamuljawaas bay tusaan biqariina kullu shay walboo nabigu sheegoo dhici doona lagama qaato inuu bannaan yahay lakin la rabaa inay qariinadu ay tusto ood siyaaqa aad fiiriso xadiid bannaanka yaallo xadiidu cadi bni xaatim laa mucaarida lahu aayadda uun takhsiis gelin sida raajixa xadiidkoo makhsuus noqday idan marka la yihahdo marka yaa xoog badan intaa idinku dayn maaya ijmac baan idin siinaya hawl ijmaac ah hadda mar maslada ka hadlay laakiin warka dayn maysaan wahaabiyoy warkiinni baa batay sayidina cumar khilaafadiisii ayaa dumarka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wixii ka noolaa saynaboo dhimantayba mooye sideedooda kale ya waxay dhn xaj baan waa diiday wuxuu nabigu markuu xajkii u dambeeyey idan geeyey soo idama dhihin haadihi uma uhuuru اlxusari haadihi haadihi alxija aw alxaja uma uhuuru اlxusur yacni xajkiinni waajibka waa kan wixii intaa ka dambeeya gogasha dusheeda iyo darmihiinaan idinku ogahay ma dhaqaaqi karta caaisha waxay tidhi nabiga anugu waxaan ku idhi nabi allow annagu maan jihaadno idinla duullo noidan aan duulle idinku waa jahaadaa waa duusha ma duul idinku waxaad leedihiin jihaad ka fadli badan jihaadka annaga ama jihaadkiinu waa xaj iyo cumro ku jihaada cumrada iyo xajka nabigaa noo fasaxay saad idinku jihaadkiina usoo noqnoqdo sanadol sooma jihaadaa haa ma baxdaan haa ma cid baashad annaguna dumar haddaan nahay jihaadka annagu waxaa weeye alxaj waalcumra waxaad cumar nugu xiri kartana ma jiro cumar doodeeda buu garaystay wuxuu ordaya cumaan bn cafaan buu ku daray soo ajiye soo ajiyeen xaj labaad cabdiraan coof buu ku daray way soo xajiyeen mid saddexaad labada saxaabi way soo xajiyeen fii aakhiru cumrihi ayuu asagu cabdiraxmaan iyo cumaan intuu raaciy xajiyeen iyagoo sideed ah sawdo keligeed baa diiday oo tidhi anugu dardaaranka nabigu u yidhi halkaasaan kugu jabin maayo oo maysan diidin sawdo ciladiian khaldamayne dabagelisku kuu bixine oomayn diidin haweenay ma safri karta maxram dartiya waxay u diidday ee nabigaa yidhi mar haddaad xajkii raacdeen dib dambe xaj dambe ma aadi karta bay ka fahan taxdiidka iyadu cilladay u diidday dardaaran khaasawe ee ma aha cilladii caamka ayadee dumarka muslimaadka o dhan ba u taallee ahayd bilaa maxram lama safri karaa ma ah xaafidkaa si fican hawshaa u sharxay almuhim sayidina cumar sidaa markuu yeelay cumaan xilligiisana way xajiyi jireen bilaa maxramin waxay xajihi jireen khilaafadii mucaawiya tii cali wax inkirayna ma jiro fasaara ijmaacan fasaara ijmaacan wixii joogay wixii ka maqnaa hawshii wixii maqlay nin goobjoog ahaa amiiru اlmuminiin baa sameeyey umaraa اlmuslimiin baa sameeyey ummahaatulmuminiin baa sameeyey bilaa maxrimin wax khilaafay ama qoonsadayna ma sawdo u diiday cillo kale mooye idan xaafidku wuxuu tilmaamay masalo dhankaa inay ka tahay wاlamru ida اntashar can saxaabiyin aw can الsaxaabati min hayri nakiiri muxuu noqdaa markuu u liita waa alijmac الsukuuti kan laakiin bannaanku yaallaa hawl fardi ma aha waa waxay taliskii ummadda muslimiinta khulafadoodii ummahaat اlmuminiin oo sideeda ay samaynayaan idan ijmacna bannaanku yaallaa xadiiu cadi bni xaatimna waa idan hayaa ijmaaci lagu khasisay kale ee lagu khasisay xadiidkii gabadhi daarulxarbi ka soo jiroonaysay ama xabsi ka fakanaysay ama meel bahgooyaa ah keligeed laga helay ama lagaga tegay lagu khasisay xadiidka intaa marka laisku daro waxaa xoog badan maxaytu daliil masaladahe maxaramku shardi oo ma aha safarada gabdhaha muslimaadka ah. ninkeedu inuu raacana shardi ma aha inuu maxram la socdona waajib ma aha xaaraanna kumaa safarkaa haduu yahay safar aamin ah oo inta badan dumarku aan dhib aysan kala kulmin waana sida hadda u badan hee safaraha gabdhaha muslimaadku ay galaan haaliban waa sida ayraboodkaasay ka dhoofi ka kalena waa loo taagan yahay mudaar dhexdeeda gabadha lagu dilaayaa yaa u fafadhiya diyaaradda ayada haddii loo fadhiya adna waa lagu dhex fadhiyaa rag iyo dumarbu nin wal baasboorkiisa iyo hawlihiisa hadday u saxan yihiin wax ruux fiirin kara ma jiro hadday gaari raacdana waa la mid gaaris hadday u safarto iyo hadday kakuma aaddo iyo hadday nakuuru aaddo iyo hadday halkaasi wajeer ka dhacdaba rag iyo dumarba xagga amniga waa waa loo sameeyahay masaladu waa masalatu amnin wa khawfin weeye xadiidka cadiyi baana u daliil ah waxaad arki doontaa gabadhoo keligeed nabad qabta oo ciday ka cabsan jirin oo ka soo safartay min alxiira ilaa bayt illaahi alxaraam litacabudi nabiguna waa qariray waana ammaanay ciladan wuxuu ka dhigay waxa ku keenay gabadho inay keligee safarta muxuu aa maxay amniga weeye marka waa manaatu اlamni hada huwa asawaab taas inaad ogaataan waa muhiim jiddan waxaa ii soo hadhay oon ku darayaa meesha ayada ah raacinaya qolyahan shardiya maxramka iyo kuwa aan shardiyinba khilaafka waxay isku hayaan markaan maxram hadlayna ma shardu wujuuba mise waa shardu adaain wasixa laba weeye qolya waxay dhaheen waa shardu wujuuba xanafiyadii xanaabilada u badan oo gabadhu maxramba haddayna haysanin waxay ka dhigan tahay xajba ma awoodo oo xajka kuma waajibin bay leeyihin culimmadu waxay leeyihiin xajku waa ku waajibay oo dimadeeda wuu qabtay xaanu anigii mar idiin tilmaamay dimadeeda xajku waa qabto waa lagu leehay laakiin xajkii kama asaxayo ee biduuni maxramin safarkeedaan bannaanayn oo xaaraan ah laakiin xajku waa ku waajibay shay kugu waajibaa jira laakiin markaad gudanayso shardi lagaa rabo shardi baa lagaa rabaa inaad la timaado idan maxramku waa shardu sixatin wa tamakunin ama shardu adaain wa tamakunin weeye ma aha shardu wujuubi alwaajibaati wاlfarad cala اdimami ma ahay yidhaahdeen niman halkaasay yay mareen masalada ii raacda waxaa weeye eenu ku darayna in sha allahu tacaala axaadiita min xayu اlusuul xadii riwaaya waxaad arkayseen maalin riwaayana waxay tidhi laba maalmood riwaayana waxay tidhi saddex maalmood riwaayana waxay tidhi saddex iyo wixii ka badan fowqa alaa fowqa alaa idan jumhuur ahlcilmi waxay qabeen safarka in e, xadiidka u dambeeya ibn cabaas wa hada min diqati muslim wa fiqi wa cabqariyati wuxuu u dambaysay alxadiid almuطlaq xadiidka ibn cabaas kuma jiro wax muddo ah ma arkayseen xadidka ibn cabaas soo qabta muxuu yidhi walaa tusaafiru اlmarأaة ila maca dii maxramin muddo ma sheegin riwaayadkiisoo dhan ee hadda muslim uu keenay wax muddaa kuma jirto muslim muxuu leeyahay waa usuuli isnacaya wuxuu leeyahay riwaayaadkaas waxaa loo yaqaanaa taqyiidaadku idaa tacaarada tasaaqaطata baa la yidhaha tasaaqaطat xamlu lmuطlaq cala lmuqeyd baa laisku ogaa xadiidka ibn cabaas waa muطlaq safaroo dhan buu diiday asagoon lagu xidhin maalin iyo laba maalmood iyo saddex maalmood iyo saddex maalmood wax ka badan midna aan la sheegin laakiin xadiiu abi hurayra xadiiu abi saciid xadiiu ibni cumar waa taqyiidaad baa ku jira maalin laba maalmood saddex maalmood iyo wixii ka badan afar qayd baa ku yimid qaacidatjumhuur marka waa maxay waa xamlu mulaq cala almuqayad in laysku xambaaro oo la yidhaahdo riwaayadku maxay sheegeen halka maalin saddexday hoosgelaysaa labadu saddexday hoosgelhayaan oo lagu xambaaraya saddexdu waxaa lagu xambaarahayaa wixii saddex ka badan hadaba safarka gabadha muslimada loo diidayo ee maxramka loo shardiyayo waa safarka gaadha saddex maalmood iyo ka badan in la dhahay ahayd oo laisku ambaaro oo laysku xambaaro warka inaad fahantiin bay la tahay laakiin meesha waxaa yaala alqaacida alusuuliya oo ah waa hawshii hadda kahor xanafiye isku qabteen dood adag baa dhex marta xanafiye iyo qarnigii sideedaad cafwan qarnigii toddobaad xanafiye shaaficiyu xanafiye ma qabaan mulaq iyo muqayd in laisku xambaaro fi nusuus ma qabaan la fii aqwaali naas basay qabaan hadda kahor baynu ka hadalna xadiidkii marka ku saabsanaa eygu weelku afka geliyo toddoba jeer hal dhaqo ulaahunna ukhraahunna ixdaahunna ku timid ta mid ka ta u dambaysa wadaad xanafi oo sadurdiin le qudaad ahaa ba shaaficiya kaalay in badan baad iswaasheene dood baan maanta idin qaba hee axaadiistan isku xambaara eyga toddoba goor markaa weelka laga dhaqahayo goorma yaa carada lagu darayaa biyaha ma marka koobaadba marka saddexaadba ma midoodba shaaficina waxay dhaheen min xayu lfiq waa ogtihiine toddobada jeer baad mid ka dhigi karta tahoraad ka dhigi kartaa tadambaad ka dhigi kartaa dhexdaad gelin kartaa xor baa tahay joojiyo o haddaan xanafi ahay qaadigaygan isku xambaara mulaqa iyo muqaydka xataa taajudinla urmowi oo ninkii usuuliga ahaa ee kitaabka sharxay maxsuulka ayaa dhaqaajin waaye qaraafi wuxuu yidhi ka hoos baxdaye maalinkii dambe isagoo doobi dhisanhaya oo shaafici caydhsanhaya yaan masar ku helay buuri waxaanu shaafici way kaa saxan yihiin calaa aslin bayna ku socdaan maxaa jira التaqyiidaat إida tacaaradat tasaaqaطat baa la yidhahda sidoodba وbaqiya الmuطلق calى iطlaaqihi hadi اlqaacida usuuliya hadda tii koowaad baa layidhi labaad baa la yidhi safarkii de maxaan ku qaydnaa saddexaad baa layidhi ka badan baa la ka badan maxay ahayd xadiiث muطlq ibn cabaasna waa yimid xadiiث muطlq ibn cabaasna waa yimid waad u jeedaan marka waa maxay alqaacida fi اlusuul إida tacaarada qaydaani aw quyuudun aw taqyiyaat mutacaarida maxaa leeyahay waxaa weeye baqiya almuطlaqu calى iطlaaqihi saa darteed jumhuurtu waxay ku yidhaahdeen xadiidkan waxaa loogu dhaqmahaya calى iطlaaqihi mulaqu safar baa loo jeedaa shay walboo curfiga iyo caadada muslimiinta iyo bini aadamka ay safar u yaqaanaan ayuu xadiidku ka hadlahayaa lagu dabri maalin safar lo maayo laba maalmood lo maayo saddexan lo maayo leanna waa quyuud iyo dabarro isku hor yimid waxaa markaa laga fahmay miaal wey tusaalaa loo jeedaa oo tusaale maxaa laga wadaa nab mar baa nabi allo maalin gabdho ma karaan maya saddexan ma safri karaan maya su'aal kale laba beri maya waa amilo iyo dhacdooyin kala duwan nabiga la weydiiyeyo saa'ilka afkiisa waxaa ku yimid muddadan labadaa ama maalinkaa ama saddexda ber ama ka badan ah tusaalana laga wada ee ma aha quyuud muctabara ama maqsuudaa ma aha almuhim ida tacaaradat اlquyuudu tasaaqaطat wabaqiya اlmuطlaqu calى iطlaaqi waqaacida usuuliya saa dartee shaaficiyadu ixdaahunna iyo ulaahunna iyo ukhrahunna markay iska yimaadeen way ka tageen waxayna u daayeen xadiidka calaa iطlaaqihi toddobadaa jeer mid ka mida biyaha cara nafsa shay safar unbaa loo jeedaa ha ha gaabnaado maalin ha saddex beri ha la kala qaadi maayo qadiyadda intaasaynu kaga tegaynaa waxaa ii soo hahay waxaa ii masalada ku saabsanayd masalada ku saabsanayd khalwada khalwada masalada ku saabsanayd ama maxramka maxramka khalwadu ayadu way ka duwan tahay aan ku horayno khalwadu way ka duwan tahay safarka waxay kaga duwan tahay markaad dumarka aad e, gabadh gayaankaada meel qol cidlaa ama bannaanba ha noqota cidlaa oon aadam idiin dhowayn iyo qofaad ka cabsanaysaan kulama khalwoon kartid kulama gooni noqon kartid laakiin hadduu ayada maxramkeedii la joogo ama adiga maxramkaada uu kula joogo markaa khalwad waa laga baxaaya marka ayada maxramkeedi lama waxaa la shardiyaa ayada maxramkeedii ama adiga maxramkaadi walaashaa baa kula joogta hooyadaa baa kula joogta eedadaa baa kula joogta gabadhaadi baa kula joogta qof adiga maxram kuu ah ama ayada maxram u ah oo qof laga xushoonhayaa waa inuu meesha joogo ilmo yaroo daa'imaa lama rabo laba jir iyo saddex jir looma jeedo laba jir iyo saddex jireed maxaa laga xishoon maayo isagoo meesha iska horordayaa yaa la kala farxalan karaa ruux laga xishoonhayaa loo jeedaa oo shayddaanka yaa idinka odhan kara waxaa ii soo hadhay oon kaga tegaynaa daabidka maxramka daabidka maxramka cinda shaaficiya waad ogtihiin waa kullu man xurima daabidka ay shaaficidu sheegeen bay xanaabiladu xanafiyadu maalikiyadu qaateen waxbay ka tastoosiyaan laakiin shaaficida asal masalada u leh kul man xurima nikaaxuha cala اta'biidi bisababin mubaaxin lixurmatiha waa nin walba oon gabadha geyin oon gabadha looga xarimin dembi uu galay iyo khalad uu samey dartii kaasaa maxram la yidhahda waa kullu man xurima nikaaxuha cala ataabiid haweenay kasto aadan guursan karin weligaan aadan guursan karin adduunka inta laga rogaayo ama sharecada ay quraanka laga rafcinayo haweenaan meel kuu qaban karin wey cala ataabiid bisababin mubaaxin sabab bannaan buuna meel kugu qaban karin oo dhalasho ah ood wada dhalateen ama ridaac iyo nuugma ah, ama xididnimo ah haweenaydu waxay la safri kartaa wiilkay u tahay sodoga gabadhu waxay raaci kartaa ninka u ah sodogeed waxay raaci kartaa ninkeedu wiilku dhalay ninkeedu wiilku awowga u yahay idan sababka mubaaxa marka waa in gabadha ay xaaraam kaaga noqoto ama dhalasho ama nuugmo ama ama xididnimo saddexdaa wey sababkuma xasaasa loo jeeda haddii laakiin lagaaga xarimo haddaan cala tabiid weligeed aysan daa'iman ayn xaraam kaa ahayn oo licilatin daari xaaraam kaaga noqoto maxramkuma ah gabadha walaasheed lama guursan kartid oo waa kaa xaaraan laakiin cala tabiid ma ah weligeed ma ah waa intaad qabto intaad walaasheed qabto berri haddaad kaa tagtaan yadaad guursan kartaa gabadha eedadeed habaryarteed xaaraamkaa ma aha waa kaa xaaraan ma guursan kartid laakiin maxram ooma tihid limaada barri baad aroosi kartaa lannu xaaraamkaamaha si joogto ahe waxay xaaraam kaa tahay inta aad aad walaasheed qabto ama idadeed qabto ama habariteed aad qabto calaa tabiid taasaa laga ictiraazaya bisabab ibn waxaa laga ictiraazaya ibnulmulaacan oo kale licaanka islaanta aad licaantanteen almar almulaacana ilmaha madhan waad zinaysatay marhaati waxaa lagu dhuftay licaanka suuratu nur lagaga sheekeeyey waad kala licaantanteen islaantaa aad kala ishabaarteen ama islacnadeen weligaa ma guursan kartid intaad nooshahay laakiin kuma aha maxram adna maxrama uma tihid waa muxaramun hiya muxaramatun calayka cala ata'biid laakiin waa bisababin hayr mubaax sabab mubaaxaa la rabay oo musaaharo ah ama ridaca ama ama ama nasabaa la doonayey marka kadalika shubhu kalaasna waa la mid idan daabidka maxramkana waa intaa masalada marka aan raba inaan ku gebagayo waxaa weeye safarka waajibka ah marka la soo gebagabeeyo wuu ka culus yahay safarka aan waajibka ahayn dumarku marka xajka waajibka ah sidaas aanu taqriirinay baa ila quma in lagula dhaqmo ama safarada iska bannaane ama sunnada ama mubaaxa ah ha yareeyeen maxramkan ayaan la fududaysanin masalo culus weeye murqabanaysigaydgu waxaa weeye hawshii masaladii fiqigaad ka saarteen oo masalada fiqiga madhabtu isku hayaan dumarkii marka xajkii buuq badan baad kaga furteen ummahaatlmu'miniin ay raacaanna waa u diideen kabiira min alkabaa'ir oon far la gelin karinna waa ka dhigteen marka hadalku iyo radiguna waa inuu noqdo mustaw اlxada mustawa alxadad gebagaba waa maxay maxramku waa shay muhiima ah. gabadhaan lagu ilaalinayaa laakiin safarada waajibka sida xajkii wix la halmaala waa khilaafka ku jiraay waa ka uu ka tabardaran yahay shardinimadu midka ku jira safarada mubaaxa min xay aniga waxay la qumanaya raajax ilaa ana shaaficiyana ay ku tageen waagii dambena waxaa weeye masale in loo celiyo amniga in loo celiyo hadii amaan jiro oon gabadha loo baqaynin adilay leedahay inaan maxram loo baahnayn walaa zawj hadduu raaciyana waa khayr hadduu raaciyana waa khayr haddaba axaadiitan iyo xilligii axaadiitan hadda aan maraynay iyo xilliga nabigu uu sheegay cadii uu sheegay iyo ninkan nabi allo islaanteeda baa ka daba tag la yidhi maxaad ku jumcinaysa waxaan ku jumcinaynaa xilliga nabigu maxaa khawf baa jiray isagaa cadiyu u sheegay cadiyuna fii akhiri axadii buu soo islaamay calayhi salaatu wasalaam idan amnikan ka fiican inuu dhici doono nabigaa u sheegay xilliguu amnigu dhacana gabdhi nabig wuxuu ihi ha soo xajin waa fasaxan yihiin marka xaalat اlkhawf walamni in la kala qaado waa muhiim wadaaddaa sii tallaabsado waxay yidhaahdeen dumarka waan kala qaadaynaa dumarka yararkaee shaabaadka ah ee lagu fidnoobayo ee la damaacinayo ee la dhowrhayaa laga hadlahayaay haweenka waaweyn ama duqooshinka ah ama dhalma in haaliban la damaacin mid hunguri imaan kala mooye mid imaan lo wuxuu dhaafi jirin baa jira oo xataa xayawaanaadka iyo dameeraha aysan ka baxsanayn ka hadlaynaa ruux miyir qabo fuyog haaliban baynu ka hadlayna dumarka waaweyn inta badan aan e, la damaacin ayagu way fasaxan yihin bay dhaheen jamaaca min almaalikiy oo waxay kala qaadeen almar'ata ashaaba walmitjaalla bay kala qaadeen nimanka maxaa ku radinaysaan waxay leeyihin madiinada waxaa weya waa cabsi soo ma aha gabdhaha yarkun baa loo cabsani dumarka dhalayaa loo cabsan ee la damacayn islaantan weyn eedda see tahay mooyeene lagu leexan maayo marka way fasaxan tahay dheh nimanka warkood maxaad ka leedihin ya ma xumo ah <laughs> axaadiista maxaa ku jira laa yaxilu limra'atin laa tusaafir imra'aة nakira fii siyaaqi الnafyi wالnahyi tacumu jamiica الnisa haweenay kasta ha yaraato ha weynaato ha duqowdo ha dhacdo waa isku mid min xayu اlalfaad ninkaa laakiin macnuhu tilmaamay maalikiga uu toogtay oo macno daqiiqa marka la fay ciladii amniga khoofka ahaydna ictibaar yeelanaya warka jaamaca gaasna ma tiro war tiran ma aha warkaa war tiran ma aha waxaa kaloo asaguna ku jira baabka in la kala qaado magaalooyinka iyo iyo bannaanada magaaladu hadday dheeraato konton kilomitr noqoto ama ay noqoto maalin socod ama laba maalin socod gabadhu way fasxanta maxaa yeelay safarba loodhan maayo nairobi hadda haday noqoto maalin socod oo saaka marka laga baxay caawa laga bixi ila wax yar marka la joogo hadda waxaa isku darmi doonaa kijaadhii waxaa isgaadhi doonaa iyo nairobi safar dhan wey miingii baa mar dhow nairobi geli doonta oo ku soo socota tii kale dhaaf ba hadda waa aragteen marka waxaa laga hadlaya waa bannaanka iyo bananka iyo miyiga weeye magaalooyinku ma soo galaan mar hadday sidaa tahay maalikiya waxay dhaheen qaybo ka mida waxaan kala qaadaynaa hee gabadha la socoto kolayo ballaaran xamlay la socotaa culmo leh cuqaal leh haween leh dumar leh gabadhaasi waxay la mid tahay gabadh magaalo joogtay dhehe waxa laga hadlayo waa islaam keligaad socota safar yaroo laba oo la junjunsan karo laba ruux saddex ruux laakiin sagaaraa bakhtiis col oo socda oo mar guuri oo haddana degi oo layska warqabo oon gabadh dhexdoo lagu miijisan karin waxay dhaheen idna lama shardiyo ma xaram kulli maxay ku dul wareegaysaa waxaas ay maalikiye sheegtay iyo waxa annaga aan shaaficiye sheegno waxay ku dul wareegaysaa gabadha ma loo baqayaa mise looma baqayo haddii loo baqayo hawshaasaa la dhuujinhayaa axaadiitanaa shaqaynaysa haddaan loo baqaynin